بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد n waxaynu ka bilaabaynaa maanta muslimiinta oo galay shicbu abi aalib qisadan ku saabsiisan go-doomiska iyo nimankii quraysheed inay isugu tageen inay go'doomiyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo culamaa'i taariikh qaabkay u dhacday ay riwaayaadka la gegedisan ka soo laakiin xaadisadani inay dhacday riwaayaadka soo aroorinaya ee tirada badan leh saxiixa qaar badani maaha laakiin asalku inuu jiro oo qisadani ay jirto waxaa tilmaamaya xadiid bukhaari ku yaalla xadiidkaasi bukhaari ku yaalla waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya meeshii laysugu dhaarsaday wuxuu nebigu ku tilmaamayaa taqaasamat fiihi quraysh cala alkufr ama taqaasamuu cala alkufr inay ku sameeyeen meesha la yidhaahdo khayf khayfu bani kanaana xadiidka markaa asalkiisa si saxiixa ah waxa uu sheegayaa meesha ay ka dhacday heshiiska kani khayfna imaamu nawowi raximah ullah wuxuu leeyahy muxasab iyo khayf iyo abtax iyo badxaa uxuba waa isku meel qura ayaa magaca wadale buu leeyahay xadiidku waxa uu tilmaamayaa markaa nimanka quraysheed inay isu tageen ay isugu tageenna meel go-aanna ay ku qaateen in nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo wixii raacaba in la go'doomiyo in la go'doomiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo wixii raacsisanba waxaa tafsiilka ama qisadaasi si balballaadhan inay usoo soo aroorto waxaa soo arooriyay axaadiis mursala abilaswad iyo zuhri iyo niman lamidi ay soo arooriyeen axaadiistaasi mursalka ahi waxay sheegaysaa tafaasiil ku saabsiisan muslimiintu inay galeen shacbu abi aalib laakiin waxaynu leenahay asalka xaaditadu inuu sugan yahay waxaa sheegaya imaam albukhaari markaynu isku soo ururinno axaadiistaa kale waxa ay sheegaysaana wuxuu macnihiisoo dhammi yahay in ay nimankii gaaleed dhowr goor ka codsadeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu joojiyo warkan uu diiday inay u tageen abi aalib iyo kooxda tan oo yidhaahdeen ninkan ka joojiya ay suurtoobi weyday akhiiran inay keeneen codsi ah in la dilo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo abi aalib inuu dhiibo waxaa la yidhi wiilka quraysh ugu fiican ee ugu roon qaado badiilkiisa kana keen qurayshi ha disho dabeetana wuxuu ku yidhi warkanaa wadaan waa adiga inankaaguna ha dhinto kiinana aan idiin koriye keena saasi weeyaan warkaa wadaane marna ma aqbalayo tii markii la ysku afgaran waayeyna quraysh waxay qaadatay go-aan ah in la go'doomiyo reer banu haashim ama reer banu cabdilmualib oo reer banu haashimna la socdaan baa la idhaahdaa muslimkoodii iyo kaafirkoodiiba wuu israacay waxaana lagu heshiiyey inaan nebi maxamed marnaba la dhibin calayhi salaatu wasalaam gaal iyo muslimba saasay isku raaceen nabiga iyo waxoogaaga muslimiinta la joogayna waa raaceen bay leeyihiin qisaskaasi say soo aruurinayaan markaasi waxay galeen meel xaafadaasi ayay wada galeen qorayshi markaa waxay ku heshiisay kow inaan lala fadhiisan inaan wax laga gadanin inaan wax laga gadin riwaayadka qaarkood waxay sii sheegaya inaan guryahooda la gelin inaan hablahooda la guursan yacnii go-doomin dhammaanteed muqaaaca rasmiya ama go-doomin dhammaanteed in lagu wada sameeyo go-doomintaasi waxaa la yidhahdaa dhowr sannadood ayay socotay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo kooxdii raacday iyo reer banu haashim oo dhan dhowr sannadood ayaa go-doomiskaa lagu hayay ilaa iyo ay gaajadu adkaatay oo saamaha la cunay oo dhib oo dhamme ay soo dhacday qisaskaa markaynu isku soo aroorino iyagu waxay ku gebagaboobayaan laba sano ama saddex sannadood inuu meeshaasi ku jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii la socotay markii dambena qurayshi inay isku afgaran weyday arrinka kan inay haddana dib u shireen qurayshi oo ay yidhaahdeen war sidaani si fiican maahee saxiifadda aan burino yacni baa markii hore la qoray kacbada la dhigtay oo u qoran qoraysh oo dhan oo in sidaa lagula dhaqmaa mar dambe isku waafaqeen in heshiiskaasi la buriyo heshiiskii markay rabeen inay buriyaan riwaayaadkaasi waxay sheegayen inuu nebigu weliba u sheegay calayhi salaatu wasalaam heshiiskay qorteenba in aboor cunay oo aanu ka hadhin ilaa iyo kelimaatu shirki wa dulmi mooyaane riwaayaadka qaarkoodna cagsigay leeyihin waxay tilmaamayaan inaanu ka soo hadhin kelimaatu tawxiidka ilaahay magaciisiiyo wixii la halmaalo mooyaane intii kale inuu aboor ku cunay calaa kulli xaal wasiiqada yarayda la qorayna markii dambe lays yidhi soo saara waxa loo tegay iyadoo aboorba cunay saas muddadaa markay ku jireen ayuu dhammaaday go'doomiskaasi go-doomiska lagu jirayna dhibaatadaa aadka u tirada badan leh ayaa soo gaadhay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo reer banulmualib ama reer banu cabdilmualib ama banu haashim ba iska wada dheh Eh, kutub taariikhsi akram diyaa lcumari xafidahu llahu soo aroorinaya isagu wuxuu leeyahy qisada tanina inay waktigaa soo aroortay baa laga yaabaa qisadaynu soo saarey hore ee saxiixa ahayd ee ku saabsanayd inuu abu sufyaan u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo riximka wax ku weydiinayoonoo le waa la abaarsaday aayaadkii ay kusoo degtay fartaqib yowma ta'ti samaau bidukhaanin mubiin aynu hore usoo sheegnay wakhtigii goodoomiskaasi dhammaaday muddo yar kadibba waxaa nebiga soo haleelay calayhi salaatu wasalaam inuu geeriyoodo odaygii nebiga ilaalinayey ee axaadiista saxiixii ku soo aroortay abu aalib inuu nebiga ilaalin jiray oo u cadhoon jiray oo u hiilin jiray intaba saxiixulbukhaari iyo muslimba waa ku sugan yihi odaygaasi markii uu geeriyoonayey ee naftu ka baxaysay ayuu nebigu wuxuu isku dayay inuu in badan la jeclaysto odaygan waa adeerkee diinta u dadaalaya inuu diinta soo galo dabeetana wafaadkiisa markay naftu ka sii baxaysay waxaa kaloo yimi odayadii quraysheed oo dhan baa iyana higilka soo saaro soo dul fadhiistay odayada quraysheedna waxay ku booriyeen maanta hadduu abiaalib salaamo baa laleeyahy quraysh dad badan baa islaami doonee abiaalib aan ku mintidno inuu diintii aabayaasha ku dhinto iyana waa soo dhinac fadhiisteen abujahl iyo habarqabayaashii o dham iyagoo wada socda oo mar allaale markay arkaan inuu soo yaro liilayo ama nebiga calayh salaatu wasalaam uu yaro dhaq raaricinayaba waxay dhahdaan atargabu can millati cabdilmualib abiaalib oma maanta adoo da'daasah ayaa diintii aabbaha ka tegi doontaa cabdilmualib diintiisii ma maantaad dhaafi doontaa bay idhahdaan nebiguna calayh salaatu wasalaam wuxuu idhahdaa qul laa ilaaha ila allah ashhad laka biha yowma alqiyaama adeerow laa ilaaha ila allah dheh maalinta qiyaame aan ilaahay agtiisa markhaatigaa kuu fura eh siday ugu wadeen hadalkii odayadii ayay waxay kaga yeedhsiiyeen markii dambe abuaalib inuu yidhaahdo lowlaa an tucayiranii biha quraysh haddaanan ka cabsi qabin buu yidhi inay quraysh igu ceebayso oo aanay odhanaynin odayga waxaa ku kalifay bae uu baqayaa ku kalifay inuu laa ilaha illa allah yidhaahdo la aqrartu bihaa cayna adeer ishaada waan doojin lahaa oo waxaad doonaysa waan ku odhan lahaa ma aha ilaahay baan ka cabsan lahaa haddaanaan quraysh ka cabsanayn buu leeyahy ceebaynteeda waxay ishaadu ku faraxdo ayaan odhan lahaa ay culammadu yidhahdaan waa sababta kusoo degtay eh, sia bukhaari ku sugan iyo muslimba innaka laa tahdi man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa aayaadkaasi inuu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala nebi maxamed adigu kaa doonayso ma hanuunin kartid ee ilaahay baa cidduu doono hanuuniya yacni qulubta basharku ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa subxaana wa tacaala adigu waxaad awooddaa waa inaad dadka diinta u sheegta abibakar markaa wuxuu ahaa oday afkaarta gaalnimadu ay biyo dhigtay oo ay adag tahay inuu ka liiliilsamo oo ku gaboobay oo caadaystay siduu diintii aabbayaashiiyo dhaqamadan u ilaalinayay oo ay marka kana ag joogaan raggii ay isku da-aadda ahaayeen ama ay isku kacaanka ahaayeen oo iyana ku boorinaya inaanu marnaba ka tegin diintan aabayaashii riwaayaadka saxiixii waxay tilmaamayaan sidaasi abibakar ku dhintay ibnu isxaaq abi aalib abi aalib inuu saasi ku dhintay ibnu isxaaq baa wuxuu soo arooriyaa oo uu leeyahay cabaas ibnu cabdilbatalib baa markii dambe arkay isagoo dibnaa sii dhaqdhaqaajinayo markaasi wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waa ka dibnaa dhaqdhaqaajiyo waa yidhi waa dhatan dabeetana u nebigu ku yidhi anigu maan maqal laakiin waa war aan asixin warkaasi warkaa ibnu alcabaas ibnu cabdilmualib oo walaalkiina warkiisa marka lama dhegaysteen waayo nin gaalbuus ba aha waxbuu markuu leeyahay adaagiisani maba asaxayo oo isba nin gaal marka kan ahaa sida saxiixa ahina ee axaadiista saxiix kusoo aroortayna waxa weeyaan abi aalib inuu gaalnimadiisii uu ku dhintay walidaalik ayaa waxaa ka muuqata nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu in badan odhan jiray ilaahay dembi dhaaf waa ku weydiinaya inta aan ilaahayga kaa reebin inta aan la odhanin dembi dhaaf uma weydiin kartid ilaahay dembi baan kuu weydiinayaa kadibna waxaa soo degtay aayaadka qur'aana ee cahdigii madaniga ugu sii dambeeyey soo degayey ee ilaahay uu tilmaamaya inaanu gaalba alle waxu weydiin ma kana linabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim ilaahay aayadda uu ku leeyahay uma cuntanto nebiga iyo kuwa iimaanka laga helayba inay gaalo dembidhaaf alle u weydiiyaan haba ahaadaan kuwii qaraabo ugu xigay kadib markii ay u caddaatay inay kooxdaasi asxaabuljaxiimka yihiin in ilaahay dembidhaaf loo weydiiyo taas lama laha yacnii gaal ilaah u naxariiso maad odhan kartid qur-aanka ayaa reebay laakiin waxaa ka muuqata intii ka horraysay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu jeclaa inuu alle weydiiyo ama munaafiqiin waaweyn inuu ku tukaday sidii cabdilaahi bnu ubay ibnu saluul oo kale ama mushrikiinba allahuma kfir liqowmi fainahum laa yaclamuun inuu hore u lahaa laakiin waxaasoo dhami waxa weeyaan intii aanay soo degin nusuusta tani la qof dambe oo gaala waxma weydiin kartid halkaasi waxaa ku geeriyooday ciddii koowaad ee nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka dhicinaysa ee wax ka rabaysay waxa iyana isla wakhtiyadaasi geeriyooday khadiija bintu khuwaylad radia allahu canha saxaabiyaddii weyneyd ee nebiga xaaskiisa ahayd ee khadiija bintu khuwaylad la odhan jiray iyana wakhtiyadaasi ayay geeriyootay wuxuu nebigu ku soo baxay wakhtiga kan culamaau siira qaar ka midi ah waxay u bixiyeen bacaamil xusni bay yidhaahdaan sanadkii murugada nebiga calayhi salaatu wasalaam waayo labadii qof ee dadka ugu waxka celin badnaa ee uu ahaa sanadkiisa ama cidda uu ku tiirsan yahay ayaa geeridii mar wada timi oo labadaasiba sanadkaas bay baxeen baa la yidhaahdaa taasi waxay keentay inuu nebigu tijaabiyo calayhi salaatu wasalaam bal inuu isku dayo dacwada tan meel kale oo ay saldhigto inuu raadiyo ama markas kale oo uu dadka uga gargaari karo oo diintu ay saldhigi karto inuu raadiyo markaskan kale iyadana haddaynu noqonno qisaska ku soo arooray riwaayaad badan baa soo arooray oo iyana asixin oo waaqidii iyo raggii la nooca ay soo arooriyeen qisada laakiin asalkeeda waxaan leenahay waxaa inagaga filan ta ku soo arortay bukhaari in sha allahu tacaala iyadaynu markaa sheegi doonaa haddii aan la laakiin cumuuman cumuuman waxaa soo arooray inuu nebigu isku dayey dacwada inuu markas kale u raadiyo dabeetana inuu ka tegey magaaladii maka ahayd inuu qabtay meesha daa'if la yidhaahdo daaifna waa meel ilaa lixdan mayl meelahaasoo kale u jirta magaalada maka daaif niman haqafiyiina baa degan meeshaas inuu ugu tegay nimankaa inuu diinta u gargaaraan isku soo duuduubo qisaskaasi waxay sheegayaan markii uu tegayna inay caruurtooda odayadoodii oo dhammi inay diideen muddo toban maalmood ku dhodhow inuu meeshaasi nebigu joogay wixii waayeel magaaladu lahayd oo dhan inuu soo maray dhammaantood inay diintii qaataan inay diideen akhiirana inay ku direenba dumarka iyo caruurtaiyo in lagu diray oo dabeetana shiid magaalada lagaga soo saaray iyadoo caguha ay dhiigayaan inuu ka soo baxay oo markay dadkii ka hadhi waayeen beer laba nin ay leeyihiin inuu ku weecdoo galay beerta nimankii lahaa inay waxoogaa ka yara naxeen oo in cinaba iyo waxay siiyeen ninkii cinabkaa loogu soo dhibay nin cadaas la odhan jiray inuu ahaa oo kristana dabeetana markuu is cinabka cun inuu bismillah nebigu yidhi uu ninkii weydiiyey waedha tan xaggaad ka keentay markaasuu u sheegay inuu nebi yahay ninkiibuu wuxuu ku yidhi adigu xaggaad ka timi magaalo ayuu sheegtay magaaladuu sheegtaybuu wuxuu ku yidhi miyaanay ahayn tanaad sheegatay meeshii uu nebiyullaahi yuunus magaaladiisii miyaa markaasuu yidhi maxaad ku ogaatay tan qisaska caynkaa sheegaya waa ahlulmaghaazi siday u soo wariyaan laakiin wax asaxay kuma jiraan waxaa asaxay waa su-aasha caaisha ay nebiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay ku tidhi hal ataa calayka yowmu kaana ashadda min yowmi uxud xadiidkan isagu waa saxiix caaisha waxay nebiga ku tidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisiiyow maalintii uxud maalin kaaga adagi miyay tolkaa kaa soo martay waawadan baa su-aasha nebiga la weydiinaya oo dee caaishiba ay markaa nebiga xaaskiisii tahay oo gabadh roon ay tahay markaa nebiga waxay ka wareysanaysaa waa uxud kadib uxudna waxaa la yaqaanaa inay ka mid tahay waqcadihii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhibta badani soo gaadhay ee god uu ku dhacay ee ilkaa badh laga jejebiyey ee kofiyadda sare mudday ee yacni nabaro badani gaadheen ee uu salaada fadhiga ku tukaday nebigu caaisha markaa waxay leedahay maalintii uxud wixii kugu dhacay wax ka adag miyay tolkaa marna kaa soo mareen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu caaisha u sheegay markaa maalin kaga dhib badnayd inay jirto waa maalintan aynu leenahay riwaayad saxiixii kumay soo aroorin sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku yidhi laqad laqiitu min qawmik wa kaana ashaddu maa laqiitu minhum yowma alcaqaba tolkaa waxaan kala kulmay wixii aan kala kulmay buu nebigu leeyahy waxaana igu adkaa waxaan kala kulmo maalintii caqaba caqabadani waa caqaba biaa'if yani daaif baa loo jeedaa maaha tii mune aynu dib ka arki doono maalintaa naftayda u bandhigay buu nebigu yidhi ibnu cabdiyaaley ninka la yidhaahdo waa nin ka mida ah reer bani thaqiif akaabir aaif ama aaif waa ugu waaweynaa nin ka mida ah. maalintaa ninkaa usoo bandhigay buu leeyahy diinta iyo inuu taageero falam yujibnii ilaa maa aradtu oo wixii aan u sheegay ama aan ugu yeedhay igamu aqbalin buu nabigu yihi calayh salaatu wasalaam fainalaqtu waana mahmuumun calaa wajhi dabeetana waan ka tegey buu yidhi aniga oo tiiraanyaysan oo fakerayo warwaraya mahmuuma ayaan dhaafay buu leeyo hore uun isaga socday falam astaf wuxuu nabigu tilmaamayaa maan anigoo isla hadlayo yacnii hamiyeysan oo murugaysan baan dhaqaaqay uun maan miiraabin buu nabigu leeya ilaa biqarni hacaalib meesha la yidhaahda mooyaane qarnu sacaalib waa meeshan miiqaadkee qarni lmanaasil la yidhaahdo waa dadka xajka ku soo socda ee najid ka yimaada halka miiqaadka way ay ka soo xidhaan xajka waa meeshaas nebigu wuxuu le waa iska dhaqaaqay uun si aan u murugaysnaa maan ogaanin meelaan marayaba maan garanin ilaa iyo inaan soo gaadhay mooyaane meeshaasi la yidhaha qarnu sacaalib markaan meeshaa marayo ayaan madaxa kor u qaaday buu yidhi taa waxaan arkay buu nebigu yihi daruur ihadhaynaysa daruurtii baan sidaa u egay buu yidhi mise waa jibriilba jibriil baa markaa ii dhawaaqay malakuljibriil wuxuu igu yidhi buu yidhi ina allaha caza wajalla qad samica qowla qowmika lak ilaahay subxaanahu watacaala waa maqlay tolkaa wixii ay kugu yidhaahdeen iyo waman radduu calayka iyo wixii ay jawaabkaaga dhigeenba ilaahay waa maqlay waqad bacaa ilayka malaka aljibaal lita'murahu bima shi'ta fiihim waxa alle uu kuu soo diray buu jibriil igu yidhi buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam malagga buuraha xukuma kaas baa ilaahay kuu soo diray si aad u amarto waxa aad doonto jibriil intaasuu ii sheegay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dabeetana fanaadaanii malaku ljibaal wasallama calay waxaa isna ii yeedhay buu yidhi malagii buuraha oo isalaamay dabeetna wuxuu igu yidhi buu yidhi yaa muxamed ina allaha qad samica qowla qowmik lak wa ana malaku ljibaal waqad bacanii rabuka ilayk lita'muranii biamrik famaa shita waxaan ahay buu ku yidhi malagii buuraha ilaahay baana ii kaa soo diray inaan adiga kaa amar qaato maanta waxaad doonto ifar haddaad ifarto an calayhim ilakhshabayn haddaad doonto oo aada ifarto akhshabaynku waa laba buurood oo maka dhinacyada kaga yaala haddaad tidhaahda labadaa buurood reer maka intaad qaaddo dusha ka saar waan ka saarayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas buu wuxuu ku ugu jawaabay bal arju an yukhrija allahu min aslaabihi man yacbud allaha waxdah laa yushriku bihi shaya may buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam weli waxaan ilaahay ka rajaynaya inuu dhabaradooda ka soo saaro man yacbud allaha waxda laa yushriku bihi shaya kuwa ilaahay keligii caabuda oo aan ilaahay cidna ugu shariik yeelaynin in alle dhabaradooda ka soo saaro yani waxaad dareemaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam naftiisa waxaa kaga weynay dacwada diintan in dadku qaato walidaalika wixii naftiisa dhib soo gaadhay kabuu fakarin isagoo tilmaamaya ashaddu yawmin calayhi inay tahay maalinta tani maalintii ugu dhib badnayd inay tahay haddana waa ka axaadiista kale bukhaari tilmaamayso man taqama linafsihi weligii nebi maxamed nafihiisa uma aargoosan dhib isaga jidhkiisa soo gaadhay kamuu aargoosanin laakiin waxa uu u dagaalamayo waxay inay diintani meel marto oo ay ka soconaysa noqoto maanta muslimiintu laakiin waa cagsiga ciddiin dan kale ma jirto laakiin taada ama reerkiina maalinta laga hadlo maalintaa dher iyo dhiishaba waa jebinaysa haddii reerkiina afxumo lasoo gaarsiiyo ama adiga arrimahaaga gaarka ah ay noqoto qadiyadda laga warramaya ama adiga musharaftidada wax la yeelo maalintaasi wax walba oad ku dagaalamaysaa oo ninkii hebela waxa lagu sameeyey baa la leeyahay haddii laakiin diinta wax walba la yeelo oo cid waliba wax yeesho cid iska xil saaraysa ama isaga xeel qaadaysa ma jiro waa qadiyadii oo caqsiga isu dabarogtay ayaa muslimiinta maanta in badan ila nooshay nabigu calayhi salaatu wasalaam natiisii waxba kamuusan qaadine wuxuu leeyahy weli waxaan ka rajo qabaa in ilaahay dhabarkooda uu ka soo saaro kuwa alla caabuda oo keligii raaca xadiidkan saxiixaabaa markaa inoogu filan baynu leenahay daaif wixii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhib soo gaadhay ama ducada macruufka ah ee culamaai taariikh ee inta badan soo arooriyaan allahuma ilayka ashku dacfi wahawaani cala annaasi waqilata xeelati ducada caynkaasi sheegaysa iyo ninkaa cadaasa la yidhaahdo inuu la kulmayo waxa soo saara un baynu leenahay ibnu isxaaq iyo ragga lamida biduuni sanadin saxiix ama ibnu isxaaq yacni qisaska qaar ka mida wuxuu ku saaray iyagoo mursal sanadkiisu saxiixiyay laakiin maxamed ibnu kacb alquradi ayuu ka soo saaray mursalkana waxaynu naqanaa inuu xaadiista daciifkaa ka mid yahay qisada cadaasna bayhaqi iyo ibnu isxaaqba way soo saareen iyo zuhar iyo muusa bnu cuqba iyagoo mursala laakiin waxaa la yaqaanaa ibnu isxaaq iyo muusa bnu cuqba labaduba imaamu zuhari inay arday u ahaayeen oo maraasishooda isma xoojinaysa bay yidhahdaan maadaama ay isku masder qura noqonayaan calaa kulli xaal qisatu aaif waxa saxiixa aynu haynaa waa kaasi uu nebigu ka warramay ee caaisha ay weydiisay iyana intaasi ayaynu ku dhaafayna markii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhibtaasi ku badatay ee ah in tolkii diinta yeeli waayeen saxaabadii wixii hijroon karayay inay ka hijroodeen oo ardilxabasha ay qabteen inay ka geeriyoodeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ciddii u hiilinaysay oo khadiija ilaahay raalliha ah ka ahaadee iyo abi aalib labadooduba inay geeriyoodeen inuu isku dayay bal cid kale oo aan quraysh ahayn inuu u bandhigo diinta tan oo ay u noqdaan saldhig rasmiya maka magaalo aan ahayn oo uu daa'if tegey oo iyana waxani kala soo kulmeen nebiga calayhi salaatu wasalaam warwarka ku batay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala waa dejiyey laba shayba waa lagu dejiyey midi kow kanaynu soo sheegnay ee ilaahay u tilmaamaya inaanu keli ahaynee malaa'igta alla usoo dirayo taasi waxay ahayd deganaanshiyo alla subxaana wa tacala oo qalbigiisa xasilooni la siinayo ka labaadna waa alisra walmicraaj oo wakhtiyada tan dhacay xaadiatu lisra walmicraaj xaaditada tan alisra walmicraaj ugu horeyn qur-aanka ayaa sugaya subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah linuriyahu min aayaatina inahu huwa samiicu lbasiir ama nusuusta kale waa najmi ku taallaana micraajka ayay sugaysaa tanna isra ayay sugaysaa axaadiis baa asaxday masaladan ku saabsan oo saxiixeynka ku aroortay axaadiis kaloo daciifo tiro badanina waa jiraan oo qisadan si tafsiiloo tiro badan le u soo laakiin waxaynu iskaga koobaynaa kuwa saxiixa insha allahu tacaala saxiixeynka bukhaari iyo muslim baa waxaa ku arooray abu dar ayaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi furija saqfu beytii wa ana bimaka gurigaygaa saqafka laga rogay anigoo maka jooga dabeetana jibriil baa ka soo degay jibriil markuu ka soo degayna wuxuu furay buu leeyahay laabtayda haddana guriguu furay uu soo degay wuxuu furay laabtayda dabeetana wuxuu ka soo saaray wadnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam biyo ayuu ku maydhay biyaha zamzam wuxuu la yimid digsi ay dahab ka samaysan oo xikmad iyo iimaan ay ka buuxaan dabeetana laabta ayuu iigu shubay kadib ayuu gacanta ay qabtay dabeetana ila samaa'i dunya ayuu iila kacay riwaayaad kaleoo saxiixa ayaa iyana waxay ku soo arooreen xadiidkani wuxuu sheegayaa gurigiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam riwaayad kale oo saxiixa iyana waxay ku soo arooreen meesha nebiga laga dheelmiyey inay ahayd masaajidka masjid اxaraamka aw fi xutayb ama xijrigaba inay ahayd masaajidka weliba meel kasii mida inay ahayd oo halkaasi laabtiisa lagu furay oo lagu maydhay laakiin riwaayaadkaasoo dhan waxaa lagu jamcin karaa bay leeyihin culamadu jamc waa suurtagal buu leeya akram diyaa cumari xafidah اllah waxaanu tilmaamayaa in markii hore guriga laga soo saaray dabeetana la keenay masaajidka dabeetna masaajidka shaqadan ay ka dhacday waayo axaadiista qaarkood baa waxay tilmaamayaan biyihii lagu maydhay inay ahaayeen maxay kuwa zamzamka laabtana ilaahay subxaana wa tacaala inuu xikmad iyo iimaan loogu shubay iyadoobay culimmadu leeyihiin xaadisadan ay ahayd diyaarin loo diyaarinayo israha iyo micraajka iyo makhaawifta uu arki doono inaanu hadhow ka nixnixin ayaa loogu sii talagalay qalitaankan hore lagu sii sameeyey waataynu hi markaa laba goorba qalitaankani dhacay markuu yaraa aynu hore uga soo warannay iyo hadda oo markii labaada ah. masaa'ilka caynkana khaaliqaana ilaahay waa awoodaa subxaana wa tacaala markaa wax muran badan la geliya maaha haddii axaadiis saxiixa ay ku sugnaatay ibnu xasam idaahir iyo qaadiciyaad iyo qoladaasa waxay ka murantaa shaqu sadrigu markan labaad ma dhicin ama laabta markan labaadna ma dhicin bay yidhaahdeen isnaadka bukhaari nin ku jiro shariik la yidhaahdo ayay qadiyadu isku daba rogtoo masaladan ta sheegtayba iyagu tilmaamaan laakiin waxay culammadu leeyihiin israa iyo micraajka waktigeeda in la abdilaacu dhacay axaadiis saxiixeynka ku jirtoo kale ayaa tilmaamaysa aanu sanadka kuba jirin ninka shariik la yidhaha markaa wax looga doodo oo muran badan loo geliyaa ma jirto nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la kaxeeyey waxaa la saaray buraaqa bahal la yidhaahdo buraaqadu waa daabad sida axaadiistu ay ku tilmaamayso ama saxiixulbukhaariga sida ku sugan baqashana ka yar dameerkana ka yaro weyn daabad dameerkana ka weyn baqalna ka waaban oo cad bay ahayd baa la yidhaahdaa baqashaasaa laga saaray maka ilaa iyo bayt ama falastiin meesha iminka loo yaqaano bayt ilaa halkaas baa la geeyey halkaabuu ambiyada ku tukiyey nebigu calayh salaatu wasalaam axaadiista saxiixina ay tilmaamaysa inuu hay-aadkii ambiyada uu ka warramayey halkaas baa dabeetana laga dheelmiyey oo loo dheelmiyey ila asamaa'i saabica ilaa iyo samada toddobaad samooyinka kaleo dhanna wuu sii maray halkaas buu kula sii kulmaysay axaadiista saxiixii sheegayso aadam dabeetana nebi yuusuf idriis ciise yaxya bnu zakariya haaruun muusa ilaa samada toddobaad uu kala kulmay nebiyullaahi ibraahim waxay kaloo axaadiista saxiixii sheegaysaa inuu meeshaasi maqlay sariifu aqlaami almalaa'ika qoraalkii ay malaa'igtu wax qoraysay qalinka sanqadhiisa xataa inuu maqlayay halkaa ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo faray konton salaadood dabeetana kolba markuu la soo socdo nebi muuse markuu la marayo uu nebi muuse lahaa war kula noqo oo alle subxaana wa tacaala i khafiifidhe ilaa iyo laga dhigay shan salaadood axaadiistaasi saxiixii waxay kaloo sifaynaysaa inuu tegey geedda la yidhaahdo nebigu sidrat ilmuntaha geeddaasi sidrat ilmuntaha oo geed gobo kale ah oo nabaqeeda ama midhaha ka baxaana mitlu ljaraab yacni kuusadahan jalxadaha biyaha lagu shubto oo kale midhaheedu ay laaleekaayeen caleynteeduna caleentii gobka lagu yaqaanay yaryaraydna ay ahayd mila aadaan ilfiila siay xaadiista saxiixa tilmaamayso dhegmaroodi caleyntiisuna geed ay laaleekayd waxyaabuu nebigu sifeeyey habeenkaasi waxaa ka a ah uu soo arkay fii samaai saafica albeyt almacmuur guri la yidhaahdo guriga camiran oo malaa'igtu ay ku xajto gasho oo dhaafto oo kolba toddobaatan kun oo malag ay soo galaan aanay dib ugu soo noqonaynin waxyaabuu nebigu soo arkay waxaa ka mid ah nahru kawthar webiga waa alla nebiga siiye calayhi salaatu wasalaam ee jannada ku yaalla ee kawthara oo labadiisa dhinacna ay yaalliin weel tiro badan waxyaabuu nebigu soo arkay calayhi salaatu wasalaam ama waxyaabaha la weydiiyey qisadan ku saabsan waxaa ka mid ah alle ma aragtay baa lagu yidhi subxaana wa tacaala nuurun annaa araahu buu nebigu tilmaamay inaanu arag buu sheegay waxyaabuu nebigu maalintaasi sifeeye uu soo arkay waxaa ka mid ah webiyada jannada oo uu afar ku tilmaamay waxyaabuu soo arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah jibriil oo uu ku arkay hay-addii alla uu abuuray subxaana wa tacaala yacnii jibriil laba gooroo qura ayuu qaabka ilaahay uu abuuray isagoo ah arkay markan baa ka mid ahayd isagoo lix boqol oo baal leh baan arkay buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam lix boqol oo baal leh laga gaadhayo laqad ra'aa min aayaati rabbihi lkubra waxyaabaha kale alla soo tusiyey subxaana wa tacaala waxaa ka mid ahaa dadyow kuwa dadka xanto oo kale oo cidiyo nuxaasa leh oo laabtooda iyo wejiyadooda ku faydaya waxyaabuu nebigu soo arkay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa in loo keenay weel khamri iyo caana ku jiraano caanaa doortay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu jibriil ku yidhi fitradiibaa dooratay waxyaabo badan bay ka waramaysaa nusuusta saxiix iyo noocaasi oo kale ka mid ah ama eh, qisadu sidan ay munfasalka u tahay halkuu ka baxaya halkuu marayda axaadiista ka waramaysa inta badani waa daciif waana shubh qasaasiinku sida ay uga waramaan laakiin axaadiista saxiixeyn kusoo aroortay iyagoo kala gogo-an ayay qisaska kan waxyaabo ka mid ah ay tilmaameen markii uu nebigu ilaahay uu dheelmigaasi ka soo celiyey ee uu ka warramay uu yidhi xalayto ayaan baytulmaqdis tegey oo dhaafay oo toddobada samo tegey oo dhaafay oo soo noqday markuu yidhi muuminiintii badh ka midi waa rumeeyeen mushrikiintiina waa beeniyeen xadiidka bukhaari ku yaalla wuxuu nebigu leeyay calayhi isalaatu wasalaam ama xadiis saxiixa wuxuu ku tilmaamaya laqad ra'aytunii fi lxajr wa qurayshun tas'alanii can masraayi waxaadi i arag buu nebigu lahaa anigoo xijru ibraahim fadhiya oo qurayshina ay i weydiinaysay oo meeshaan maray iyo dhulkan ka baxay oo ay i weydiiyaan meelo ka mida baytulmaqdes oo aan lam aanan sugin markaa meelo aanan si fiican u garanayn dee intuu garan karaa qof habeennimo soo gala baytulmaqdes oo isla habeennimadii ka baxoo soo dhaafay intee buu garan karaa meesha iyana waxay damceen markaa inay itixaamaan oo ay weydiiyaan baytulmaqdis siduu u egeg yahay iyo rukumadiisa iyo meeluuska dabeetana fakaribtu kurbatan maa karibtu milahu qau buu nebigu yihi markay meelo aanan garanayn ama aanan isha ka suganin lay weydiiyey buu nebigu yihi waan naxay ama waan baqay baqa aanan weligay baqin farafacahu llahu liya andura ilayh ilaahay baa dabeetana iga fayday buu yidhi oo meeshii i tusiyey ma jirin buu leeyahay meele ay weydiiyaan ilaa yanabatuhum bihi waan u warramaa ilaahay baa xijaabka iga fayday buu leeyay isagoo halkiisa iska fadhiya ayaa ilaahay tusiyey baytulmaqdis halkii la weydiiyaba kaanamaa t v loo furay oo kale suuradunbuu arkaa un dabeetana waa caynkaa iyo caynkaasumaan idhahdaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam meel kastoo la weydiiyaba waan ka jawaaba un le ilaahay baa subxaana wa tacaala ii furay mushrikiintii way ku fitmoobeen qadiyadatan oo qaar ku sacabatunta iyo qaar yaabo iyo qaar gacanta madaxa saara nooc walba way yeesheen laakiin haddana way dafiri kari waayeen kadib markii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam in badan waxay u sifaynayeen oo dhan ama waxay weydiiyeen oo dhan uu sideedii u sheegay axaadiista saxiixa ee ansaxday waxay kale oo tilmaamaysaa xataa shubahaadkii meeshan lagu soo arooriyey ninkii wuxuu wadaba maantuu yidhi meeshaynu bisha safar ugu maqnaan jirnay billa laga soo noqon jiray ayaaban durduro ku togo dabeetana cirkaan uga sii kacay ayuu sheeganayaa taasi waxay keensatay xataa dacaaf iliimaan dad ka mid ah inay ridoobaan inay diinta ka noqdaan dad iska ducafaa uliimaan ah oo aan wax badan garanaynin waana qisadabay culimmadu yidhahdaan ay ku sugantay abibakar in la weydiiyo abibakar bay u yimaadeen waxay dhahdeen war saaka saaxiibka wuxuu sheegtay ma maqashay muxuu sheegtay buu yidhi run buu sheegayo muxuu sheegay ma waxaad rumaysanaysaa bay ku yidhaahdeen markaasi inuu xalay ta guureeyey oo baytulmaqdis tegey oo haddana saaka inala joogo waagu intaanu baryin uu soo noqday ma saasaad rumaysanaysaa bay ku yidhaahdeen abibakar haa buu ku yidhi waayo sidaa wax ka fog baan rumaystaayo waxaan rumaystaa in cirka sare war uga yimaado oo u dabeetana sheego kaasba waan rumaystaa ee baytulmaqdis oo dhulka ku taalla maxaan u rumaysan waayey bu abubakar leey samadaa war uga yimaada baan rumaystaye ma baytulmaqdis oo intan ku jirta inuu gaadi karo waa sababta loogu bixiyey bay culammadu tilmaamaan markaasi abubakr sidiiqa waa meesha uu kula baxay dhacdada tani runtii waxay u ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam qalbi dejin aada u weyn oo dhibta iyo xusniga iyo mashaakilku la kulmay oo dhan wuxuu ku ilaabo waayo janniya naar baa lasoo tusay aayaat araxmaani alkubraa buu soo arkay samooyinka waaweyn buu soo arkay ilaahay qudradiisa iyo awooddiisu soo arkay waxaasoo dhammi waxay ku bixinayeen markaasi in uu sii xoogoobo oo uu diinta ku mintido waxaa kaloo aada u mudan runtii iyo qisada tan ka dhex mudan inay ahayd shaygii ugu weynaaye la soo siiyey salaada idan kaanamaa salaadu ay tahay dadka muslimiintii waxaa mashkilad iyo dhib haysato oo dhan shayga ay ku ilaabi karaan waayo alisra walmicraaj waxa ugu weyne uu kala yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd shanta salaadood walidalik baa culammadu markay tilmaamayaan qiimaha salaada waxay idhaahdaan nusuusta kale ama arimaha kaleo dhan waxyaa soo degay ka waramaya salaada laakiin arinteeda markii nebiga loo sheegayey isagaaba lasoo qaado xagga sare la qabadsiiyey awal rasuul baa loo soo dirayay malakuljibriila laakiin salaada isagaaba lasoo qaaday oo xagga sare inta la keenay dabeetana loo soo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam muhimadeeda daraaddeed walidaalika buu nebigu calayhi salaatu wasalaam in badan salaada ilaalinayey oo uu ku mintidayay waxaynu leenahay qadad qisadatani waa qiso sugan waxaanay ku dhacday biاruuxi waاljasad bacd alculamaa baa waxay dhahdaan waxaan oo dham riyay ahayd jirhkiisu halkan ka murtagin laakiin ra'yu اljamhuur adiladuna ay u badan tahay waxa weeyaan inay alisra wاlmicraaj inuu nebigu calayh الsalaaةu wasalaam ruuxan wajasada inay u dhacday subxaana aladii asraa bicabdihi baa ilaahay yidhi biruuxihi ma odhan ilaahay ma odhanin eh, allihii dheelmiyey nebiga ruuxdiisa waxaa la yidhi allihii dheelmiyey addoonkii ilaahay subxaana wa tacaala idan jamhuur lculamaa waxay qabaan alisra walmicraaj inuu habeen qura wada dhacay eh, ruux iyo jasadbana inuu ahaa saas bay jamaahiirta muslimiintu ku tageen nebigu calayhi salaatu wasalaam marka kan muu dhaafin inuu weli wado inuu diintan u raadiyo cid xoojisa sidii baanu dacwadiisa usii waday gaar ahaan waktiyada mawaasimta xajka ah ee xajka waxaynu dhaha carabi fi ljaahiliya way xaji jirtay waktigaasi xajka marka la yimaado wuxuu isku dayayay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu weli la xidhiidho qabaa'ilka maalan haddaan soo qaadano xadiidyadan tan imaamu axmed uu wada warinayo rabiica ibnu cabaad iduali oo shaahidu cayaanaba wuxuu leeyahy waxaa nebiga ku arkay buu yihi calayhi salaatu wasalaam dilmajaas dilmajaas waa meel carafo u dhow suuqyadii ay isugu iman jireen carabtiga waxaa nebiga ku arkay buu yihi calayhi salaatu wasalaam isagoo dadka daba socda yatabicu nnaasa fii manaasilihim yadcuuhum ila allahi caza wajal isagoo qabaa'ilka qabiil qabiil bay dee dadka u degayeen qabiil walba isagoo daba socda oo dadka diinta ugu yeedhaya oo nin odayina uu isaga sii daba socdo oo uu ninka dambana leeyahay ayuha nnaas laa yagurannakum haada min diinikum wa diini aabaa'ikum oday gaboobay baa daba socda buu yihi rajulun axwalun taqida waj yani oday aada u gaboobu sheegaya u sifaynaya ayaa daba socday oo le wardadow yuu idinka kedinin diintiina oo idin dhaafinin diintaa idinku haysateen iyo aabbayaasheen wiilka kan iyuu idin dhaafinin qultu man huwa waxaan idhi bu yidhi waa ninka ninka daba socda una warkan ku hadlaya waa kuma qaaluu haada abulahab baa la yidhi buu yidhi kani waa adeerkii abulahab ninka la ydhaahda weeyaan imaamu axmed baa isnaadeyn xasaneyn kusoo saaray waa zawaa'idu cabdilaahina waa ka mid zawaa'idu cabdilaahi ee musnada imaamu axmed ah waxyaabaha uu maalinta nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam sida musnadu imaamu axmed ku qoran waxaa ka mid ah sanadka xasankaa kusoo arooray insha allah kuwan imaamu axmed soo saaro dhami waa axaadiis fiican yaa ayuha nnaas quluu laa ilaaha ila allah tuflixu wuxuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha nnaas quluu laa ilaaha ila allah tuflixu war dadow war laa ilaaha ila allah maruun dhaha waa liibaanaysaane waa guulaysanaysaane kelmadan dhaha wuxuu sheegaya ninkaasi u leeyahay dadku way ku ururayeen laakiin haddana weedhan may ku dhawaaqeen buu leeyahay bal ninkani wuxuu sheegaya waa la dhegaysanayo waana lagu soo ururayay weedha laguma dhawaaqayna waa la aamusaya uun isaguna wuu ku celcelinaya buu yidhi abulahabna wuxuu gadaashiisa kaga qaylinayay innahu inahu saabiun kaadibun buu isna gadaashiisa kaga qaylinaya waa ninkani waa mid diintiisiina ka baxay beenaalana ah oo yuriidu litatrukuu aalihatakum watatrukuu laata waalcuza oo doonaya inuu idinka kaxeeyo ilaahyadiinnii iyo sanamadiinnii laatiya cuse inuu idin dhaafiyo ayuu doonayaa ha aqbalina nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dadka la hadlayo waxyaabuu lahaa waxaa ka mid ah hal min rajulin yaxmilunii ilaa qowmi fa ina qurayshan qad manacuunii an ablaq kalaama rabbii caza wajal an ubaliqa kalaama rabbi waar ma idinku jiraa qabaa'ilka intuu la hadlaaba wuxuu lahaa war yaa iqaatay oo tolkii ii geynaya oo wax iga rabaya qurayshi diidda inaan ilaahay hadalkiisii dadka u sheege yani wuxuu nebigu raadinaya bal qabiil uun cidi ka qaadato tidha annagaa magagelyo ku siinayna oo dabeetna halkaa diinta ka faafiyo waxa uu yidhi nin reer hamadaana markaasuu nebigu wuuu nin reer hamadaana baa markaa usoo baxoo yidhi aniga man anta buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkiibaa wuxuu yidhi min hamadaan meesha hamadaan la yidhaahdo ayaan ka socda fahal cinda qawmika min manca nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam tolkaa cid wax iska dhicin karta ma yihi yani dee nimaan marka horeba cid haysan xoogan wuxuu ka raaco magangelyo weydiisan baa iska gardara ah cid wax magangelin kara tolkaa ma yihiin qaala nacam haa buu yidhi haddana ninkiibaa wuxuu ka cabsaday armay tolkaa kaaga baxaan marka aada qaadato armay nimankii tolkaa ay yidhaahdaan yeeli mayno markaasu wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam u taga buu yidhi iyagii ku noqdo oo arrinka u sheegoo ka soo dhaadhiciyo sanadka soo socda dabeet aan kugu soo noqdo markaasi aan ballanno waayahay buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sidii buu ku tegay ninkii inuu sanadka dambe balwar soo celiyo imaamu axmed wuxuu kaloo sheegayaa markaas baa waxaa yimi wafdi ansaar ka mid a ah. wafdun min alansaar ayaa yimi buu leeyahy ansaar markaynu iyaga dib ugu noqonno ansaar bicfaad bay soo dirdiranayeen kala dambeeya laakiin qadiyadooda itisaalka iyaga iyo nebiga dhex maray calayhi salaatu wasalaam haddaynu ka waranno jaabir ibnu cabdillaahi alansaari radia allahu canhu musnadu imaamu axmed xadiidka ku suganee xasankaa waxa uu tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam maka buu joogay buu yihi toban sannadood oo dadka uu suuqyadooda u daba socday manaasisha cuqaad iyo majana iyo meesha mawaasimta uu daba socday ou lahaa man yawini war yaa i hoynaya uu lahaa yaa ii gargaaraya man yansurnii xataa ubaliga risaalaa rabbii walahu ljanna wuxuu nebigu dadka ku lahaa buu yidhi war yaa i qaadanaya ilaa yaan ilaahay risaaladiisa dadka gaadhsiiyo oo isaguna janno yeesha xataa ina rajula la yakhruju min alyaman aw min mudar kada qaal fayaأtiihi qowmuhu fayaquuluun ixdar ulaama qurayshin laa yaftina xataa buu yidhi nebiguna saas buu halkaa ka lahaa ninna wuxuu ka yimaadaa buu yidhi yaman ama se mudar dabeetana markuu soo baxay ninka yaman safarka ka soo socdaba tolkii waxay kusii yidhaahdaan war hooy marka aad tegayso maka wiilka quraysheed iska ilaaliyo diintaada kaasi saarine yaman baa lagagala soo ballamaa buu leeya dadka soo socda oo laleeya iska sii ilaali oo uu dadka soo dhex socday iyadoo farta lagu wada tilmaamayo ilaa iyo buu leeyahay jaabir ibnu cabdillaahi ansaari ilaahay uu annaga naga soo saaray yarib ama madiine uu naga soo saaray yarib waa magaceedii hore dabeetana aanu nebiga soo hoynay oo soo dhoweynay oo rumaynay fayakhruj alrajulu mina fayu'min bihi wayaqri'uhu lqur'aan oo ninka annaga naga midi uu soo baxo oo uu nebiga rumeeyo oo qur-aanka loo akhriyo oo uu dabeetana dib u noqdo isagoo muslima ilaa iyo ay dhacday buu leeyahy guri guryaha ansaareed ka mida aanu jirin ilaa diintu way gashay mooyaane jari ibnu cabdilaahi radia allahu canhu wuxuu isdhinac dhigayaa ansaari sida yeeshay iyo carabta kale sida yeeshay carabta kale waxay ahayd buu leeyahay ninku markuu gurigooda kasoo baxaya lagala ballami jiray ninkaa iska ilaalayo diinta lagaa fidmayna annagase mid kastoo annaga naga midi wuu soo baxaa buu leeyahay dabeetana intuu nebiga u yimaado oo uu rumeeyo oo uu qur-aan ka soo dhegaystu soo noqonayey oo dhulkiisa kusoo soo noqonayay ilaa iyo ay dhacday buu leey intaa nebiguba noo iman ayaa guri kasta oo reer madiine ka mida diintu gashay buu leeyahy ma jirin guri madiine ku yaalla ilaa iyo diintu way soo gaadhay culamaai taariikh qaar ka mida waxay sugaan xataa baycaadkii baycat alcaqaba alula iyo athaniya labadii goores ansaar ay nebiga la gashay ballanka ka hor inay jireenba xidhiidha xataa dhex maray ansaar iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam qasaskaasi ay soo arooriyeen maalan waxaa ka mid ah suwayd ibnu saamit alansaari nin la odhan jiray inuu maka u yimi isagoo xaaji ama muctamara dabeetna uu nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam oo islaamnimada ugu yeedhay suwayd inuu markaasi nebiga ku yidhi markuu nebigu u yeedhay buu suwayd baa wuxuu yidhi dee waxaa laga yaaba waxaanad igu yeedhaysaa waxaanaan aanbahayo oo kale un inay tahay intaanaad sheegaysaa markaasuu nebigu ku yidhi maxaad adigu haysaa waxaan hayaa buu yidhi waxoogaa xikmaddii luqmaan uu ka tegey ka mid ah bal ii sheeg buu nebigu ku yidhi dabeetana wuu usoo bandhigay wuxuu nebigu markaa ugu jawaabay inna haada alkalaama xasan warkan aad sheegtay wuu fiican yihi laakiin mid ka fiican baan kuu sheegaya siirat ibnu hishaam baa biisnaadin xasan kusoo saaray buu leey akram dayaa iloo mari aniguna wax kasii fiican baan kuu sheegaya qur'aan uu alla igu soo dejiyey oo hanuun iyo nuura ah ayaan kuu sheegayaa dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam qur'aan buu ku akhriyey islaamnimadana wuu ugu yeedhay falam yabcud minhu kamuu fogaanin ninkii sida riwaayaddu sheegayso ee isna wuxuu yidhi ina hada alqowla xasan warkan adna aada sheegtay waa war fiican buu yidhi dabeetana wuu ka tegey madiinuu ku noqday madiine markii uu ku noqdayba dagaalkii u dhaxeeyey awsiyo khasraj baa dhacay xarbu bucaad dagaal la odhan jiray oo shan sannadood jiray ninkan markiiba waxaa dishay markaa khasraj aws buu isagu ahaa rag markaa tolkii ka mid ah berigii dambe waxay odhan jireen innaa lanaraahu qad qutila wahuwa muslim waxaanu arkna anagu ninkaasi inuu islaamnimo ku dhintay oo berigii uu nebiga u tegay inuu soo islaamay oo islaamnimo uu ku dhintay ayaa noola muuqatay waxaana la dilay ninka kan maxay yowmu bucaad intaa nebiguba imanin calayhi salaatu wasalaam madiine inaanu iman laakiin wax daliila oo sheegaya ninkaasi inuu tolkii islaamnimo ugu yeedhay ama waxaasiyo sugani ma jiraan waxaa kaloo la sheegaa iyadana qabla yowmi bucaad in yar ka hor intaan dagaalkaasi dhicin dagaalkan oo dhacay aws iyo khasraj dhexdooda ka dhacay oo muddo ay isdilayeen oo runtii labada darafba in badan dad badan ay ka dhinteen ayaa waxaa la idhaahdaa aws baa waxay u timi inay quraysh xilfi wadaag la yeelato oo ay khasraj iska xilfi wadaagaystaan waayo khasraj baa ka badnayd aws marka aws baa xilfi bay raadinaysaa dabadeed inay hesho abulxusayb anas ibnu raafic nin la yidhaahdo ayaa ka mid ahaa wafdigii reer bani cabdilashhal ee qaradkaasi u yimi markaa magaalada magaalada maka ninkaasi anas ibnu raafic wuxuu maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu yimi oo wuu wacdiyey qur-aanna wuu sheegay nin qoladii ka mida qray ansaareed ee meesha maraysay ayaa wuxuu yidhi oo iyaas ibnu mucaada la yidhaahdo wiil yarah ayaa yidhi ey qowmi haadaa wallaahi khayru mima ji'tum lahu awal waxay u socdeen inay xilfi wadaag la samaystaan quraysh laakiin wafdigii meesha marayay wiil dhalinyaro ka midaba wuxuu idhi war dalkayow kanbaaba inooga fiican waxaynuu soconay ninkan aan raacno yani wixii aynuu sidan baa ka fiicana sidan yeelo abulxusayr ninkan la yidhaahdo ayaa markaa aamusiiye yidhi war aamu aamu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka tegey markaa madiinay ku noqdeen dagaalkii baa dhacay awsi khasraju dhexeeye yowmu bucaataha iyaas ibnu mucaad wiilkii yaraa ee la odhan jiray isagu dagaalkaasu ku dhinto ninkii maalintaa lahaa eh, warkan baa ka fiican aan raacno tolkii rag ka midaba markaa waxay yidhaahdaan waxaanu maqalla isagoo tahliil iyo takbiir iyo taxmiid iyo tasbiix samaynaya ilaa markuu dhimanayay saasuu samayn jiray bay leeyihi ninkaasi alxamdu lilah iyo subxaan allah iyo laa ilaaha illa allah iyo allahu akbar iyo weedhaha wuu ku dhawaaqi jiray famaa kaanuu yashakuuna anahu qad maata muslima siiratu ibnu hishaam buu kana sanad xasana ku sugan yahay ibnu xajarna wuxuu leeya waa saxiix ba min ibni isxaaq calaa kulli xaal talkii waxay odhan jireen ninkaasi isaguna wuxuu ku dhintay islaamnimo bay odhan jireen oo markii uu nebiga la kulmay calayhi salaatu wasalaam ayuu islaamnimadaa soo qaatay bay yidhaahdaan laakiin masaadir ka baxsan oo nimankaasi iyaga ka warramaysa ma hayno waxa muuqata uun itisaalkii ugu horeeya ama ugu weynaaye muslimiinta iyo dhex mara eh, ansaar inuu ahaa mid ay sameeyeen wafd khasraj ka yimi mawsim ilxaj eh, caqaba muna meesha la yidhaahda inay isugu yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ku yidhaahdeen inuu nebigo markuu u yimaadeen uu ku yidhi man antum kuwa ma ahaydeen waxay dhahdeen nafarun min alkhasraj reer khasraj koox ka mida baanu nahay min mawaali yuhuud buu ku yidhi ma nimankii yuhuud la ahaa xilfo wadaagga baatiin haa bay idhaahdeen ma fadhiisan kartaanoo maydinla hadli karaa buu ku yidhi haa bay idhahdeen way la fadhiisteen dabeetana wuu la hadlay islaamnimadu uu soo bandhigay waa xidhiidhkii ugu horreeyey ee ay taariikhda kale sugtaa waa kaas baa lagu tilmaama saasiratu bnu hishaam biisnaadin xasan uu ku soo saaray ibnu isxaaqna biduuni isnaad ayuu isna soo saarsaaraya waxyaabo ku saabsan calaa kulli xaal waxaynu leenahay labadaa nin warkooda marka aynu ka nimaadno waxaa kale aynu haynaa baycat alcaqaba alula weeyaan baycadanina waa liqaagaasi waftiga khasrajiyiinta ah oo la yidhaahdo waxay ahaayeen labiyo toban nin wafdigaas oo labiyo toban nin ka koobnaa toban reer khasraja iyo laba nin oo maxay reer aws ah laba nin oo reer awsa ah labiiyo tobankaa nin ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiis kan la galay macluumaadka haddaynu eegano qadiyaddan ku arooray riwaayaadka saxiixa ahy soo saareen saxiixeynkaba ku arooray iyo ibnu isxaaq haddaynu soo qaadanno cubaadata bnu saamit oo ka mida labiiyo tobanka nin oo isagu hadlaya wuxuu leeya waxaan ka mid ahaa dadkii yimi baycadii koowaad nebiga calayhi salaatu wasalaam alcaqaba aluulaa waxaanu ahayn buu yihi labiiyo toban nin nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiis baanu la gallay ah heshiiskii dumarka yacnii baycadii dumarka oo kale oo baycat ilxarbi may ahayn buu leeyahay ee baycadii dumarka laga qaado oo kale bay ahayd waxay ka koobnay inaanan ilaahay u shirig yeelin inaanan waxhadin inaanan zinaysanin inaadan caruurtayada laynin inaanan been la imanin buhtaan aanu been abuuranayno min bayni aydiina waarjulina inaanan alle wax macruufa inaanan ku caasinin haddaa intaa samaysaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam janna ayaa leegi haddaa kish samaysaanoo intaa wada oofin weydaanna ilaahay tiisaa u bantaallin hadduu doonana weydan cadaabi hadduu doonana dembigiina ayuu dhaafi baycatu nisaa wuxuunbuu uga jeedaa aayaadkii yaa ayuha nabiyu idaa jaaaka nisaau yubaayicnaka aayaddaa baycadii ku jirtay laakiin baycada tani waa bacdu sulxu xudaybiya hayde wuxuunbuu uga jeedaa yacnii baycadaa wixii ku sugnaayoo kale wax ku sugan ayay ahayd oo cubaada wuxuu ka waramayaa xadadkan inkasta uu ka horeeyey aayaddan iyo waktigay soo degto dhan laakiin haddana baycatu nisaa mukawanaadkeeda caanbaxay waxay ka koobnayd marka waxaa wax la mid ah ayaa nebiga calayh salaatu wasalaam heshiis kula galay heshiiskaa markay la galeenna nimankan ansaare dib bay u noqdeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray muscab ibnu cumayr saxaabigii la odhan jiray oo la faray in uu gaadhsiiyo reer madiina diinta oo qur-aanka u akriyo kooxdanina way islaamto way noqdeen kooxdaas oo wada socoto markaas ayaa diinta xoog u faafisay labiyo tobankaa nin oo uu wehelinayo hadhow muscab ibni cumayr saxaabigaa la yidhaahdo oo diinta xoog u faafiyey taasaa waxay keentay sanadkii dambe inay soo xaj tagaan baycadii labaad in sha allahu tacala halkaasaynu ka bilaabi doonaa wallahu aclam